canhuma walamaa ra'a almushrikuuna mushrikiintii markii ay arkeen quwat almuslimiina muslimiinta awoodoodii wa shawkatahum xoogoodii waa isku mid wey awooddii ay lahaayeen bacda islaami xamzata wa cumara xamse iyo cumar markay soo islaameen dabadeed radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raadi noqde eh markay arkeen ijtamacuu lishuuraa baynahum lanna darsigeenna xalow ataan ku soo marnay markii cumar uu soo islaamay inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alasna cala alxaqi wain mutna wain xuyiina yacni miyaanan xaq ahayn haddaan dhimannay iyo haddaan nool nahayba markaasuu yidhi fa fiima alikhtifaa'u oo maxaan isla qarinayna oon u dhuumanaynaa maa diinkeenna daahirsanna oon muujisanna buu yidhi asagiiyo xamza laba saf oo muslimiinta ah iyagoo la socda inay soo baxeen oo ay gaaladii iyo mushrikiintii arkeenna darsigeenna xalo waataan ku soo marnay marka markii ay arkeen muslimiintii inay xoogaa xoog leeyihiin iyo ijtamacuu mushrikiintii ay kulmeen bishawraa baynahum dhexdooda inay ka showraan oo arinta nebiga ay ka tashadaan tashaawurkaa dartii bay u kulmeen waliyufakiruu fii ansabi khutatin yaquumuuna biha fii amri rasuuli illahi sal lla alay wasalam wlmuslimiin iyo inay ka fakaraan waliyufakiruu inay fakaraan fii ansabi khutatin yacni arin midka ugu munaasabsan oo ugu wanaagsan yaquumuuna biha ay u istaagaan fii amri rasuuli illahi sal alla yani dariiqada ugu wanaagsan oo ugu munaasabsan oo nebiga iyo muslimiinta arrinkooda looga hortegi karo arrimahaas inay ka showraan oo ay ka fakaraan ayay u kulmeen markay kulankoodii wixii ka soo baxay markay kulmeen kulankaa wixii ka soo baxay iyo musanifku marka noo sheegi doonaa fa lahum cutbat bnu rabiica ninka cutbat bnu rabiica la yidhaahdo ee odayaashii quraysh ka mid ahaa alcabshamiyu yani min bani cabdishamsin ibn cabdimanaaf ahaa weeyaan qabiiladaas loo nisbeeyey reer cabdishamsi iyo maarataoo maaragtay ibn cabdimanaaf ah loogu abtiriyey alcabshamiyadu taasaa loo jeedaa kaas cutba wuxuu yidhi kaana sayida muaacan fii qwmi wuxuuna ahaa nin sayida muaacan fii qowmihi dadkiisa dhexdiisana la ateeco oo warkiisa la qaata buu ahaa hadalka marka muxuu yidhi yaa macshara qurayshi isagaa talada soo jiidi quraysh kulankeedo alaa aquumu limuxammadin fa ukallimuh alaa maxamed ma u kacaayo ma aadaa fa ukalimuhu inaan la hadla darteed ma ugu kaca yani fa bisababi an ukalimahu inaan la hadla daraaddeed ma ugu istaagaayo ma aadaa oo kolkaa wa acrid calayhi aan u bandhigo umuuran arrimo aan u bandhigo lacallahu yaqbalu bacdaha waxaa la arkaa arrimaha aan u bandhiga qaar ka midihii inuu aqbalee yani ma iduraysaano ma aadaa weeyaan si aan arrimaha ugu bandhigo inuu iga aqbala baa la arkaa markuu iga aqbalana fa nuctiyahu iyaaha arrimahaas uu naga aqbalay qaarkood aanu siino wayakufa canna annagana uu naga joogsado dacwadan oo waday towxiidkan uu naga haro ka joogsado daraaddeed ma ugu kacaa oo ma aadaayo ma u tagaa warkaana ma u bandhigaa weyaan faqaaluu marka dadka shirka kula jiray cutbat bnu rabiica waxay yidhaahdeen bala yaa abalwaliid haabay yidhaahdeen waa ku diraynaa orodoo aad weeye inaanan ku dirin iska dhaafe waanu ku dirnay wliid yani abulwaliid waa wiilkoo dhalaa kunyada loogu magacaabay weliid ibnu cutba baa kunya ahaan loogu bixiyey weyaan abulwaliidoo orod waa ku dirnay weye qum istaag ilaahi muxamed aad oo u istaag fakallimhu lana hadal oo arrinta aad sheegayso kala hadal odaygii marka waa la diray nabiguu aaday calayhi salaatu wasalaam fadahaba ilaa rasuuli illaahi sal alla alay wasalam wahuwa jaalisun fi lmasjidi waxdahu wuu tegey fadahaba wuu tegay weli cutbat bnu rabiic ayaa ilaa rasuuli illaahi sal allahu aaday wa huwa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam jaalisun uu fadhiyo mid fadhiyo uu yahay fi lmasjidi masjid alxaraam masaajidka dhexdiisa uu fadhiyo waxdow isagoo keligiia keligii asagoo fadhiya buu aaday markuu u tegey fa qaala wuxuu yidhi cutbat bnu rabiica baa hadlaya yabna akhi walaalkay wiilkiisu innaka adiga nabi muxamed uu ku jeeda calayhi salaatu wasalaam inaka adiga minaa anaga xaggayaga waxaad ka joogtaa xayu qad calimta meesha aad og tahay ood garanaysaad naga taagan tahay min khiyaarinaa baa tahay wey kuwana noogu wanaagga badan xasaban xagga sharafta iyo wanasaban xagga qabiilka iyo nasabkaba dhalashada xaggeedana dadka noogu wanaagsan baad ka mid tahay marka meeshaad naga taagan tahay waad garan oo waad og tahay weeyaan wainaka adiga adoo darajadaas leh qad aatayta qawmaka dadkaagibaad waxaad ula timid biamrin arrin baad ula timid arrinka oo cadiimin weyn arrin weyn baad dadkaagii ula timid buu yidhi faraqta bihi arrinkaas sababtiisa aad ku kala geysay jamaacatahum wadajirkoodii aad ku kala geysay yacni wuxuu u jeedaa maadaama nebiga tawxiid uu la yimid waa arrin tafriqadana wuxuu u jeedaa iyo kala geynta dee markuu tawxiidku yimaado qolana bay qaadato qolana shirkigii kufrigiibay ku hareen sidaasuu u jeedaa marka farraqta bihi jamaacatahum wadajirkoodii baad kala geysay wasafahta axlaamahum dadkoodii cuqalada ahaa ee caqliga lahaana ku aan caqli lahayn baad ka dhigtay sufaha ah aan waxba garan baad ka dhigtay weeyaan wacibta aalihatahum ilaahyaashoodii baad cayday wa diinahum diinkoodiina waad cayday oo allaata walcusa iyo manaate iyo wixii hubal iyo baad caydo wax ka sheegto cibaado ma leh baa tidhi diinkoodii shirkiga ahaana inuu baatil yahay baad tilmaamtay ood sheegtay wa kafarta waad gaalaysiisay man madaa dadkii tegay oo min aabaa'ihim yacni dadkaaga aabbayaashood ah odayaashii horena inay kufaar ahaayeen baad xukuntay ee fasmac minii intaas adigoo sameeyey iyo wuxuu leeyahay hadda waxaan kaa rabaa fasmac minii inaa i dhegaysato i dhegayso acridu aan bandhige calayka adiga aan kuu soo bandhige umuuran arrimo aan kuu soo bandhige fasmac minii aniga i dhegayso acrid calayka aan kuu soo bandhige umuuran arrimo oo tanduru fiiha aad iska fiirin doonto arrimahaad aad arki doonto iska eg waxaan kuu soo bandhigi doono waa kuu soo bandhigaya dhegayso si aad iskaga fiiriso lacallaka waxaa la arkaayood mudan tahay taqbalu minha arrimahaas aan kuu soo bandhigay inaad xaggooda ka aqbasho bacdaha qaarkeed inaad aqbashaa la arkaa qaar kamida inaad aqbashaa la arkaaye bal idhegayso iskana fiiri waxaan kuu soo bandhigaya buu yidhi faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qul yaa abalwaliid asmac qul dheh wixii aad sheegi lahayd sheeg yaa abalwaliid waliid aabbihiiyo asmacu waa dhagaysanaya asmacaan dhagayste wixii aad odhan lahayd iraah wey dheh waa ku dhagaysanayaa wey arrimaa marka wuxuu usoo bandhigayaa ilaa shan arrimood buu usoo bandhigaya faqaala qaala markaasu wuxuu yidhi waa cutbat bnu rabiica baa hadlaya abulweliid kunyadiisa la yidhaahdo yabna akhii walaalkay wiilkiisow in kunta turiidu bima ji'ta bihi min hada almri maalan jamacnaa laka min amwaalina xataa takuuna akarana maalan waa qodobka koobaad wey wuxuu yidhi in kunta haddii aad tahay muxamadow turiidu mid doonayo bimaa ji'ta bihi shaygan aa la timid oo tawxiidka islaamnimada ihi sababtii mid ku doonaya haddii aad tahay oo min haada alamri amarkan oo ka midoo ah towxiidka islaamnimada aad wadata ihi maalan xoolo mid ku doonaya haddii aad tahay yani waxa aad rabta inaad nin xoolo inaad hesho aad doonayso haddaad ula timid oo sidaa aad doonayso jamacnaa laka adigaan kuu kulminaynaa min amwaalinaa xoolahayagii yaan kuu uruurinaynaa isku keenaynaa adaan ku siinayna inta xoolo isku soo dardarno xataa takuuna ilaa aad ka noqoto adiga ka ahaato akaranaa midka noogu badan maalan xagga xoolaha midka noogu maal badan aad noqoto haddaa xoolodoon tahay annaga quraysh inta xoolo isku soo dardarno baan adiga waxaad noqonaysaa midka noogu xoolo badan qurayshoo dhan wain kunta haddii aad tahay qodobka labaad wain kunta turiidu bihi sharafan sawadnaaka calayna xataa laa naqtaca amran duunak wain kunta haddii aad tahay buu yidhi turiidu mid doonayo bihi shaygan aad la timidoo tawxiidka islaamnimada ihi sharafan sharaf aad ku doonayso yacnii nin caaqil ahoo oday ahoo wuxuu gooyo aan laga daba hadlin inaad noqoto haddii aad rabto oo sidaa maqsadkaada uu yahay sawadnaaka sawadnaaka calaynaa sayid baan kaa dhiganaynaa madax baanu kaa dhigaynaa xataa laa naqtaca intaanan goynin amran arin duunaka adiga sokadaada cid go-aan gaari kartaahe inaysan jirin ilaa adiga inaad joogto mooye ila ninka sayid hadduu yaho madax yahay waxa weeyaan talada markii wax un ama dagaal ama silmi wixii la rabo wixii la doonayo la'aantii lama goosto marka adiga la'aantaa wax la goynayaah ma jiro haddii aad madaxtinimo doon tahayna sayidkaasaan kaa dhigaynaa buuli wain kunta turiidu bihi mulkan mallaknaaka calayna wain kunta haddii aad tahay waa midda qodobka saddexaad wey haddii aad tahay turiidu mid doonayo bihi towxiidkan iyo islaamnimada aad la timi mulkan boqortooye haddaad doonayso maliknimo inaad boqor lagaa dhiga aad rabtaa mallaknaaka calayna boqor baanu kaa dhiganaynaa adaa boqortooyada ku siinaynaa taasna waa mid maaragtay saddexaad weeyaan midda afraad wuxuu leeyahay wain kaana bika albaa'atu fakhtar aya nisaa'i qurayshin shi'ta falanusawijannaka cashra wain kaana haddii uu yahay bika adiga miday kugu sugan tahay alba'atu haween jacayl naaga jacayl oo dumar aa rabto oo nikaax albaa'ada waxaa layidhahdaa waa anikaaxu waljimaacu baa layidhahdaa nin naaga keliya inuu guursado naaga doona haddii aad tahayna oo maqsadkaa u timid ay tahay dumar fara badan inaad guursato wain kaana bika alba'atu yani naagadoon haddii aad tahay weeyaan fakhtar dooro aya nisaa'i qurayshin quraysh haweenkooda midii shi'ta aad doonto ka dooro gabadhaad doonto farta ku fiiq falanusawijannaka waanu kuu guurinaynaa oon kuu guurinaynaa cashra aad rabto toban gabdhood oo quraysha ah, taa rabta farta noogu fiiq waa kuu keenaynaa haddii maqsadkaadu naagadoon aad taha dumar doonaya aad tahay midda shanaad wuxuu leeyahay wain kaana hada aladii yatiika ra'iyan min aljinni laa tastatiicu raddahu can nafsik talabna laka tiba wabadalna fiihi amwaalana xata nubri'aka minhu fainahu rubama halaba attaabicu cala alrajuli xata yudaawa minhu buy wain kaana hadduu yahay haada aladii yatiika midkan kuu imaanayo malagba ii waxyoonaya aa leedahay ra'iyan yani ra'iyan waxaa la yidhahdaa maa yataraa'aa lilinsaani min aljinni jinniga qofka wuxuu bani aadamka jinniga ou markaa suuraysto ou arko ayaa ra'iyanta loo jeeda shay aad arkayso oo min aljinni ka mida haddii uu yahay shayaaiin iyo oo laa tastatiicu aadan awoodi karaynin raddahu can nafsika naftaada inaad ka celisana aanad awoodi karaynin talabnaa laka tibba dawaan kuu raadinayna dhakhtarku daweeyo oo cudurkan ku hayo iyo jinniga kaa qaylisiinayo kaa daweeyo baan kuu raadinayna wabadalnaa fiihi amwaalana xoolaheennaana ku bixinaynaa daawadaas aad ku dawoobaysa annagaa xoolahooda bixinayna xataa nubri'aka ilaa aan kaa bogsiinno minhu jinnigaa ku hayo oo adiga maaragtay yani hadalka kaa yeersiinahaya alla keliya ha la caabudo hadduu jinni yahay annagaa kaa bogsiinayna buuli fainahu maxaa yeelay ina alamra washaani rubamaa waxaa la arkaa halaba attaabicu midka wax raaco inuu ka adkaado cala arajuli oo jinnigii inuu ka qaalib noqday wey ninkii inuu ka qaalib noqdo ayaa la arkaa xataa yudaawa minhu ilaa laga daweeyo marka jinni inuu kaa adkaaday oo waxaan uu kaa aad ku hadlayso oo tawxiidkii cibaadada ilaahay hal la caabuday islaamnimada ihi jinni kaa adkaaday inuu yahay baa la arkaa marka waa kaa dawaynaynaa si aad uga bogsooto shantaas arrimood kii aad tahay noo sheeg faqaala calayhi salaatu wasalaam markuu weliid maxaa la yidhaahdaa ee cutbat cutbat bnu rabiica markii uu dhammaystay warkiisii faqaala calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi awaqad faraqta yaa abalwaliidi awaqad faraqta ma ka baxday warkii ma faaruqday yaa abalwaliid weliid aabbihiiow warkaagii ma dhammaysatay wey qaala nacam haa buu yidhi waa dhammaystay markaasaa qaala nebigu wuxuu yidhi fasmac minii marka ani waa ku dhegaystaye adna ani idhegayso anna idhegayso buu yidhi qaala wuxuu yidhi cutba afcalu waan yeeli waan ku dhegaysan markaasuu faqara'a rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu akhriyey suuraddan oo suuratu fusilat ah ayuu ku dul akhriyey بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ilaa uu ka soo gaaro fain acraduu faqul andartukum saaciqatan mila saaciqati caadin wa amuud aayaddaa saddex-iyo tobnaad ilaa uu ka gaaro ayuu nebiga ahrinayay suuraddaasi weyaan cutbat bnu rabiicana wuu dhegaysanayay intaa nebiga uu ahrinayo bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa weye allah ayaan magaciisa ku bilaabaya allihii arraxmaani naxariista ballaaran lahaa arraxiimi naxariista xamiim allahu aclam bimuraadi bialika la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa liljaazi waxaa loola yimid wataxadii baa loo keenay waa xuruuftan alxa wlmiimu tanziilun min araxmaan araxiim tanziilun ay munazalun mid la soo dejiye wey min araxmaani allihii raxmaanka ahaa naxariista ballaaran lahaa alraxiimi naxariista gaarkaa ah bixinayay kitaabun kitaab baa la soo dejiyey kitaab baa xaggiisa laga soo dejiyey kitaabkoo fusilad la kala saarsaaray oo la caddeeyey aayaatuhu aayadihiisa la caddeeyey qur-aanka aayaadkaasoo yani kitaabkaasoo qur'aanan qur'aan ah mid la akhriyo ah weliba carabiyan kitaabkaasoo carabiyan luqadda carabiga carab loo nisbeeyey luqadeedii liqowmin yaclamuun waxaana loo soo dejiyey liqowmin dad yaclamuuna garanay yani yafhamuuna dalika weyaan qur macnihiisa fahmay bashiiran qur-aankaasoo bashiiran mid bishaaraynaya ciddii raacdo jannada ilahay ugu bishaarayna wanadiiran qur-aankaasoo nadiira mid digaya ah cid alle ciddii diiddo ka hor timaado cadaabka ilaahay uga digayo fa acrada marka wuu jeestay akaruhum dadka badankoodu way ka jeesteen qur-aankii raacitaankiisii fa hum ayagu kolka dadka badankii laa yasmacuuna dhegaysan maayaan qur-aankaasi ma dhegaysanayaan wa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen quluubunaa annaga laabaheenna waa kuwii kufaarta ahaaye fii akinatin ay fii aqtiyatin galalyaal iyo daboollo dhexdeed mid ku sugan weeye mima kiibay dabool kaga sugan tahay tadcuuna ilayhi aad noogu yeerayso nebi muxamedo qur-aankan oo tawxiidka ka hadlayo qalbigeennu waa ka daboolan yahay ma gelaya bay yidhaahdeen wa fii aadaanina dhagaheenna dhexdoodana waxaa ku sugan waqrun ay iqalun culays baa ku sugan dhagaheennana culays baa ku sugano ma maqlayno waxalla waxaad sheegaysoo kadna dhegteenna ku dhici mayso wey wa min baynina annaga iyo wa baynika adiga dhexdaadana xijaabun xijaaba ah waxna kala teedoona kala xijaabo baa noo dhaxeeyo is-arki mayna weeyaan facmal marka ay calaa diinik diinkaada ku camalfalo yani maarata ku dhaqan oo ah diinu tawxiidka aa sheegayso inamaa anaguna caamiluuna kuwa camal faliyo shaqayn baan nahay ay calaa diinina diinkeennaan ku shaqaynaynaa wey oo shirkiga ah diinkeennaasan ku camalfalaynaa adna kaada ku camalfalo asdayna weyan wamadaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alle yaqra'uhaa isagoo akhrinayabuu ku tegey calayhi calaa cutbata bni rabiica ayuu aayadaha ku dul akhrinayay wa huwa cutbana yastamicu uu dhegaysanayo minhu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka dhegaysanayo wuxuu akhrinayo qur-aanku akhrinayo uu ka dhegaysanayo iyadoo uu riday yadayhi labadiisa gacmood khalfa dahrihi dhabarkiisa gadaashii muctamidan asagoo cuskanayo calayhimaa labadiisa gacmood yani sidaasoo u fadhiista gacmuhu inta gadaal mariyey ayuu saa dhalka ugu qabsaday buu saas u cuskaday asagoo aad u dhegaysanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sidaa samaynaya falama balaqa rasuulu llahi sal ala aleh wasalam nebiga markii uu gaaray ilaa qowlihi tacaala alla hadalkiisii marka uu gaaray fain acraduu faqul andartukum saaciqatan mila saaciqati caadi wathamuud ayada markuu gaaray wadaca cutbatu yadahu cala fami rasuuli llahi sal la aley wasalam wanaashadahu llah waraxima makhaafata an yaqaca dalika waqaala xasbuk markuu aayaddaa gaaray aayaddaa marka macnaheedu waxa weeye fain acraduu hadii ay jeestaan dadka quraysh iyo mushrikiintan haday ka jeestaan qur'aankaas bashiirka aho nadiirka ah faqul waxaad tidhaahdaa andartukum waan idiin digay saaciqatan ay cadaaban yuhlikukum cadaab idin halaagayo ayaan idinkaga digay saaciqa hanqar iyo qaylo inuu idinku dhacdo xagga samada idinkaga timaado taasoo mila saaciqati caadin caad halaagoodii oo kale cadaabkoodii oo kale la mid ah qowmcaad yani kii lagu cadaabay oo dabayshii lagu cadaabay oo kale ayaan idinkaga digaya iyo wahamuuda iyo qowmu hamuud yani maaragtay sayxadii iyo qayladii ku dhacday lagu halaagay cadaabkoodaasoo kale ayaan idinkaga digi sidaa ku dheh aayaddaa markii uu akhriyey iyo wadaca wuxuu dejiyey uu yeelay cutbat bnu rabiica yadahu gacantiisiibu calaa fami rasuuli lahi sal l wasalam rasuulka alle afkiisuu saaray gacantiibuu nabiga afka ka saaro qiraa'adu ka joojiye wanaashadahu llaha allana waa uu ku dhaariyey waraxima qaraabanimadiina waa uu ku dhaariyey wuxuu yidhi ka joogsaba halka ku istaag buu leeyahy muxuu u oo allahna ugu dhaarinaya qaraabanimadii raximkiina ugu dhaarinaya mahaaata an yaaca cadaabkaas mahaaata an yaqaca inuu dhaco daalika kaa oo cadaabka ah inuu dhaco baqid laga baqayo daraaddeed oo markiiba inuu ilaahay ku soo dejiyo uu ka baqayo ayuu sidaas afka uga qabto uga joojiyey wey wa qaala markaasu wuxuu yidhi xasbuk buu yidhi xasbuka intana kugu filan kaafigaagu waa intane joog muxamedow qiraa'adda maha ahrinin buu halkaa ku is istaajiyan qur-aankii baa taiiriyey markaasuu ishayn waayey waa saameeyey markaasuu nebiga ka joojiyey qiraa'adii ka anna cadaabkiiba inuu hadda ku soo dhacayo kaleba u ictiqaadiye weyaan walama intaha rasuulu llahi sal alla alay wasalam markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ila sajdati markuu gaaray aayadda sujuudda ku jirta fii suurati fusilat markuu gaaray yuu sajada nabiga sujuuday markuu nabigu sujuuday uma qaala sujuuda markuu kasoo kor noqday ayuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam samicta ay asamicta ma maqashay yaa abalwaliid waliid aabbihiiow ma maqashay wixii aan akhriyey qaala markaasuu yidhi samictu waan maqlay qaala markaasu wuxuu ku yidhi fa anta wadaak marka adiga iyo shanigaada aday kuu taallaa marka yani waxa weye uqiimat calayka alxuja wey xujadii waa lagugu ooga xaqiina waa laguu cadeeye weyaan marka wixii aad yeeli lahayd aday kuu taallaa weyaan saas wey fa wadaaka intaa markuu yidhi oo hadalkii dhammaaday faqaama cutbatu ilaa asxaabihi cutba ayaa wuxuu u istaagay odayaashii quraysho soo diray buu aaday asxaabtiisii ah markii uu ayaga xaggoodii soo aaday laakiin uusan soo gaarin faqaala bacduhum libacdin dadku way shiiqaanaa malaamixdana waa la akhristaa qofka wejigiisa waxbaa laga akhristaa qaarkood baa qaarka kale waxay ku yidhaahdeen intuusan cutbo u imaanin naxlifu billaah allaan ku dhaaranaynaa laqad jaa'akum abulwaliid abulwaliid wuu idiinla yimid biqayri alwajhi aladii dahaba bihi wejigii markii hore u idinkaga tegey midaan ahayn buu idinla yimid bay yidhahdeen falamaa jalasa ilayhi markuu odayaashii u fadhiistay oo agtooda u fadhiistay qaaluu waxay yidhaahdeen maa waraa'aka yaa abalwaliid gadaashaada maxaa ah? macnaha maxaa wadaa wey waa maxay waxaa wada wey maxaa kaa dambeeyo ilaa warbuu wadaaye waxaad wadaahay waa maxay weeyaan qaala markaasu wuxuu ku yidhi cutbat bnu rabiica wuxuu yidhi waraa'ii adig gadaasheeda waxaa ah annii anigu samictu waxaan maqlay qowlan hadal baan maqlay maa samictu anan maqal milahu isagoo kale qatu weligi hadal aanan weligay aanan maqal isaga wax lamid ihi ayaan hadda muxamed ka soo maqlay buui wallaahi allaan ku dhaartay maa huwa bishicr gabay ma aha oo waataan muxamed dhihi jirna wuxuu la yimid waa gabay gabay ma ahan buu yidhi waa dhaartay wey walaa bisixri maxamed sixir oo wataayo dadka uu kala geeyaabaatin aan odhan jirnay walaa bisixri sixirna ma aha buu yidhi walaa bilkahaanati kahaanana ma aha kaahinnimadana waa qaybkoo laga warramo xidigahoo la fiiriyo wax laga sheego faalka oo la dhigo iyo wixii la mid ah weeyaan kahaanana ma aha wax jinni iyo shaydaan uu leeyahay ama xidigo laga akhristay midna ma hadday taladiisa yeeli lahaayeen quraysh waa ku badbaadi laheen talada odagaas laakiin waa diideen yaa macshara qurayshin quraysh kulankeedii odayaasheediiyow atiicuunii wajcaluuha lii atiicuunii aniga warkayga yeela oo i ateeca wajcaluuhaa daacadaasna yeela lii aniga ii yeela iiga dambeeya wixii aan idiin soo jeediyo waa maxay wuxuu la yimid yani igu aeeca uu leeyahay wahalluu bayna hada arajuli wa bayna maa huwa fiihi factailuuh wahalluu banneeya bayna hada arajuli ninkaa oo nabi muxameda calayhi salaatu wasalaam wa bayna maa huwa fiihi iyo waxa uu isagu dhexdiisa ku sugan yahayo islaamnimada iyo diinka oo wataa faraha ka qaada u factasiluuhu idinka ka fogaada dhibkiina kala taga ha caayina wax kala ha u yeelina xataa ha rumaynina wey ka fogaada banaanka ka istaaga laakiin asaga iyo shaanigiisa faraha uga qaado u daaya fa wallaahi allaan ku dhaartaye layakuunanna wuu ahaani oo ahaani liqowlihi hadalkiisaas muxamed uu leeyahay alladii samictu minhu aan hadda aniga ka maqlay waxa uu ahaan doono naba'un cadiimun war aad iyo aad u weyn ayaa uu ahaan doono warkiisa weeyaan arrin weyn oo cadiima ayaa warkiisa u ahaan doonee faraha ka qaada u daaya wey oo dantiisa oo wato ciddii raacaysahay ay raacdo caraba ka hor imaan doonto carabta kalea la dagaalami doonto fain tusibu lcarab carab markay la dagaalanto ay dilaan maxamed ay asiibaan faqad kufitumuuhu muxamed waa lidinka kaafiyey biayrikum idinka dadaan ahayn baa lidinkaga kaafiyey maxaa yidhi idinka haddaad dishaan dhexdiinna isku baaba'aysaan idinkaa isdilay quraysh baa isku baaba'ayso sidaa darteed cid kale markay disho ummad kalea idinka kaafisay wain yadhar hadduu adkaado muxamed cala alcarabi carab hadduu ka adkaado ka guulaystana fa mulkuhu mulkukum wa cizuhu cizukum wa antum ascadu nnaasi bihi famulkuhu weli wuxuu ka wada maxamed inuu nin xoolodoona yahay iyo madaxtinimodoon ah. fa mulkuhu mulkiga iyo boqortooyada maxamed markuu carab ka adkaado uu heli doono waa mulkukum quraysha idinkay mulkigiinni tahay maxaa yeelay idinkuu idinka dhashay maxamed idinkuu idinku abtirsanaya wa cizuhu sharaftiisana wa cizukum idinka sharaf idiintahay markuu asagu sharaf yeesho wa kuntum markaasaad waxaad ahaanaysaan ascad annaasi dadka kuwa ugu guusha badan bihi arinkaas mulkiga iyo cizigaasi dadka ugu liibaanta badan oo ku dheefsada idinkaa noqonaysa idinkaa marka dheeftii iyo sacaadadii iyo wixii oo dhanba helaye marka ninkaa faraha ka qaada buu ku yidhi taladaas usoo jeedshay laakiin ma yeeleen qaaluu waxay yidhaahdeen saxaraka wallaahi ya abalwaliid saxaraka wuu ku sixray maxamed wallaahi ilaahan ku dhaarteeye ya abalwaliid waliid aabbihiiow maxamed waa ku sixray buu yidhi marka hadalkaa la imaanayso qaala markaasu wuxuu yidhi cutba haadaa ra'yii fiihi waa taladaydii oo arrinkaas aan ka geysanay dhexdiisa aan ka geysanaye fasnacuu sameeya maa badaa lakum wixii idinka idiin muuqdo wixii idiin muuqdo oo aragtidiinna idiin daahira la imaada laakiin aniga kaa waa ra'yigaygii oo aan arkay inaad ku guulaysanaysaan weyaan marka arrintaas waxaan ka qaadanaynaa nabilaahi maxamed loo soo bandhigay yacni shanta arrimood in uusan nebigu doon ahayn inuusan doon ahayn in uusan yani maqsadkiisu uusan dumardoon ahayn inuu waala yahayna iskaba dhig xagga arrintaasay tusaysaa weeye sidaas baana maaragtay dacwadiisa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku najaxday haddii nebigu xooladoon uu yahay maalinta ugu horaysaba tawxiidkiisa waa ka tanaasuli lahaa markuu ka tanaasulana dadkaa boqor bay ka dhigan lahaayeen boqortinimadiisa asagoon dhiig daadinin asagoon la dhibin asagoon la dhagaxyaynin asagoon la caayin ayuu maarata bahasha heli lahaa weya marka sidaa darteed yani maanta runtii annaga markii caalamulislaami markaad fiiriso waxaa hadda ka jiro wakhaasatan annaga soomaalida markaa fiiriso shaati diineed baa waxaa kursi doonasho la doonanayo baa shaatiyo diineed loo soo labistaa bagac diineed markaasaa ummad lagu baabi'iyaa magac diineed lagu dhammayni yani dad lagu barakiciyaa magac diineed lagu barakicini waxaa arkaysaan iman kaale diin baan u gargaaraynaa nin kasta markuu kursigaas ku guulaysto ama helo waxa weeye kii uu ka kacsanayay iyo asaga isku mid bay noqon hadduusa asaga kasii xumaanba hadduusa asaga kasii xumaaninba waa la mid noqonay diina u gargaarana iska daa mana ahan annaga oo keliya hee caalamul islaami way nala qabaan xarakaadka alxarakaat alislaamiya waxaa la yidhaahda hadda caalamka ka soo baxay oo tirada ka batay mid walbaaba kursigaas adiga ku fadhiiso anaaniyadaasa ku wada jirta kulligood weeyaan laakiin diinka ilaahay haddii uu maqsadku ahaan lahaa war diinka ilaahay ha kor noqdo towxiidka keliya ha kor noqdo waxaa weeye dadku waa guulaysan lahayen hadal xasanulbasri laga soo guuriyey aad u qiimo badan baa waxaa la weydiiyey maa hiya cuquubat lcaalima lyii qofka diinka lehoo caalimkaa cuquubadiisu waa maxay baa lyii markaasuu yidhi waa mowt lqalbi qalbigiisoo dhinta weyaan markaasaa la yidhi wamaa mowt lqalbi qalbigoo dhintaahi waa maxay seebuu qalbigiisu u dhimanaya markaasuu wuxuu yidhi waa alabu dunyaa bicamal laakhira adduunow doonaya laakiin yani maaragtay shaati diineed buu gashanayaa isagoo rabo kursi doon iyo madaxtinimo doon iyo xoolo doon iyo mansab doon isagoo ah buu sidaasoo kale samayna taasoo kale mowtulqalbi baa ka yimaada qofka qalbigiisa waa dhintaa weye wa ficlan waa arkaysaan dadka noocaasoo kale markay kuraasta tagaan ayaga aartii diinigo dhan waa ka dhammaata aartii diinigoo shala sheeganaya waa xuubsiibtaan sida subxaayada u xuubsiibatoo kale iyo maska u xuubsiibtoo kale u xuubsiibtaan weya waa ka tagaan weya marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nin ganacsadaa ma ahayn taajirna ma ahayn musaawama iyo midna ma aqbalaynin towxiidkaasa maqsadkiisu ahaa ilahayna waa ku guulayay subxaana watacaala wey musaawamaatun wa tanaasulaatun waxa weye meeshaan laga soo bilaabo gorgorada iyo tanaasulaad fara badan ayay quraysh samaynayaan waan arki doonaa mar waxay soo bandhigi doonaan waxay leeyihiin mar haddii waxyaalihii ay xoolihii nebiga uu ka diiday calayhi salaatu wasalaam oo madaxtinimadii uu ka diiday gorgoradii waxay ay wateen oo dhan ay socon waayeen bay waxay u soo bandhigayaan ay leeyihiin muntasafu ariiqa iskugu imaana wadada bartamaheeda adna xoogaa soo dabac annagana xoogaa aan dabacno meel dhexe aan iskugu imaanno si shartu u yaraato martaasay soo bandhigaya markuu nebigu ka diiday calayhi salaatu wasalaam oo arrintaana ay suuroobi weyday ba haddana mar labaad waxaan arki doonnaa waxay usoo bandhigayaan tanaasul inay sameeyaan waxaad wadato waa raacaynaa laakiin xoogaa shuruud baan wadanaaye qur-aankan oo tawxiidkaad aragtay ka hadlayo xoogaa ka badbedel yani maarata ama asagan inta iska dhaaftay mid kale noo keen iyadana nabigu waa ku diidaya salawaat llahi wasalaamu calayh diid baa la leeyahay waa ku diidi weyaan bal ilaahay baa subxaana wa tacaala maaragtay hadal aad u adag yaa nebiga lagu odhanay oo tahdiid ah haddii in yar warkooda aad u leexan lahayd cadaab adduuniya cadaab aakhira waa ku qabsan lahaayeen baa la leeyahay mar saddexaad bay haddana soo bandhigayaano ay tanaasul samaynayaan waxay leeyihiin bal waxa uu sheeganaya hadday ay sax tahay bal aan hubinno annagu ahlu kitaab ma aanan ahayne yuhuudda intaan u tagno aan weydiinno bal ninkaan sida ikhtibaar aan samayno yuhuudda marka saddex arrimooday usoo dhiibaya markaasuu wuxuu leeyihiin hadduu saddexdaa ka jawaabo waa nebi ilaah rasuul weeye saasay odhanayaan hadduu ka jawaabi waayana waa nin hadalka iska yiri tiibay arkayaan ilaahay baa ka jawaabi doono markuu rabbi ka jawaabo haddana waxba ku qaadan maayaan mar afraad yay haddana waxay soo bandhigayaan yacni waxay leeyihiin waa waayihe warkaado dhan waa yeelaynaa waana ku raacaynaa towxiidkiina waa qaadanayna laakiin odayaal baan nahay niman ashraaf ahoo madaxa baan nahay dadka masaakiinta ahoo fuqarada ahoo adig kula fadhiyo oo waa ku racnay kuloon xoolaha haysanoo qaarkood addoommo ahaan jireen hanala fadhiisinayn annagana majlis gooniya noo samee ayagana majlis gooniya u samee haisku ka ay dhexdalin tii lafteedii nebiga waa laga diidaya ilahay baa ka diidayo xoogaa nebiga markuu taa u dabco ilaahay baa ka diidi doono arrimahaasoo dhan ayaan marka arki doonaa musaawimaadka tanuu ku keeni shiikha weeyaan almusaawamaatu gorgoro yani maarat wax xoola la kala gadanay o kale la gorgorinay o kale iyo watanaasulaatun waxa weeyaan waxa qofka uu ka tanaasulo ka haro waxyaalo badanoo aad ka harto waxaad doonaysa oo ka tanaasusho faraha ka qaada wey walama fashila lmushrikuuna mushrikiintii markay ku fashilmeen fii hada aliqraa'i waltargiibi yani kadintaas oo muqhriyaadka waxyaalaha ay siinayo waxyaalaha dadka kadiyo oo adduunyadii ah iyo watargiibi jeclaysiintii in laga aqbalo markay ku fashilmeenoo nebiga ka aqbali waaye bay fakaruu waxay ku fakareen fi lmusaawamati fi ddiin diinkii inay ku gorgortamaan gorgortan inay la diinkoodii oo ay wax ka tanaasulaan ay la imaanayaan lahu nabiga waxay ku yidhahdeen sal allahu alayh ali wasalam nacridu calayka waxaanu kuu soo bandhigaynaa khaslatan waaxida hal arin oo keliya ayaanu kuu soo bandhigaynaa laka arintaasna ay kuugu sugan tahay fiiha dhexdeeda salaaxun wanaag uu kuugu sugan yahay hal arin oo wanaag uu kuugu jiro baanu kuu soo bandhigaynaaye naga yeel qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi wamaa hiya arrintaas waa maxay aad soo bandhigaysaan ii sheega qaaluu markaas waxay yidhaahdeen tacbudu aalihatana ilaahyaashaiyadii baad caabudaysaa sanatan hal sano wanacbudu ilaahaka adna ilaahaadaan caabudaynaa sanatan hal sano marka meel dhexan iskugu imaano si dhibtu u yaraato dhibku waa bataye annagana aan ilaahaada hal sano kula caabudno adna ilaahyaashayadii hal sano nala caabud fain kunnaa haddaynu nahay cala alxaqi xaq dushii kuwa ku sugan haddaan annagu nahay oo adigana aa baail ku sugan tahay wey akhadta minhu xaqii annaga aan ku sugnayn xaggiisabaad waxaad ka qaadanaysaa xada nasiib iyo qayb baad ka qaadan haddaan annaga cala alxaq nahay oo hal sana aan nala caabudo waxunbaa xaqii qayb baad ka qaadatay weeyaan wain kunta haddii aad tahay adiga cala alxaqi adigana akhadnaa minhu xaqa adiga aa ku sugantaha xaggii baynu ka qaadanaynaa xadan qayb oo nasiib marka si labadaba aanan u gafin adna aadan u gafin annagana u gafin aan meel dhex iskugu imaanno adna xoogaa haddaan ahlu xaq wax naga qaado baatilkaadi ha yaraado haddii adiga ahlu xaq tahayna annaga baatilkeenna naga yaraado xoogaa aynu kaa qaadanno faanzala allah allah baa marka wuxuu soo dejiyey tacaala sarreeyey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliyadiin aayadaas oo wax la isku darsan karaa inaysan jirin suuradaas oo wax laisku darsan karaa inaysan jirin caddaynayso buu rabbi soo dejiyey qul waxaad tidhaahdaa nabilaahi muxamadow yaa ayuha alkaafiruuna kuwaan xaqa diidayow oo xaqii qariyeyow kufaarta ahow laa acbudu ma caabudayo maa tacbuduuna waxa aad caabudaan oo asnaamtiinniya ma caabudayo walaa antum caabiduuna maa acbud idinkana kuwa caabudaya maahidiin macbuudka aniga aan caabudo walaa ana caabidu maa cabadtum wixii aad caabudeen filmustaqbal lagama yaabo inaan caabudo anigan walaa antum caabiduuna maa acbud idinkana sidoo kale allah caabudi maysaan mar hadday sidaa tahay lakum diinukum waliya diin diinkiinaad leedihiin oo shirkiga ah anigana diinkayga tawxiidkaan leeyahay yaan isku soo darsamin bannaanka aan kala istaagno weyaan ila aakhir suura suuradda aakhirkeeda laga gaaro ayaa ilaahay soo dejiyey wey waanzala ilaahay haddana wuxuu soo dejiyey aayadda fi suurati zumar ku jirto qul afa hayra allaahi ta'muruunnii acbudu ayuha aljaahiluun qul waxaa tiraa nabiyulaahi muxamedu afa hayra allaahi alla axadaan ahayn miyaad ta'muruunnii i faraysaan aniga ood i amraysaan acbudu inaan caabudo ayuha aljaahiluuna kuwaan jaahiliinta oho xaqa aanan garanayninow maynan alla axadaan ahayn caabudo baad i faraysaan caabudi maayo w waxaan rabbigii allah waxaan waanzala aydan allah wuxuu soo dejiyey suuradda ancaam ku jirto qul innii nuhiitu an acbud aladiina tadcuuna min duuni illah qul waxaa tidha nabiyulaahi muxamed innii aniga nuhiitu waxaa la iga reebay an acbuda inaan caabudo aladiina asnaamtii iyo aalihadii tadcuuna aad caabudayseen ood baryayseen min duuniillaahi alla waxaan alla sukaday aad baryayseen waxa alla aan oo aad barisaan inaan aniga caabudoon baryahay waa la iga reebay halkaas waxaa ku haray aan meel dhexe iskugu imaanno warkeedu waa dhammaaday ilaahay baa kala gooyey arrintu mar hadday caqiide iyo tawxiid ay gasho arrintu ay caqiide iyo tawxiid tahay musaawama ma aqbasho gorgoro ma aqbasho dhexdhexaad dhexdhexaadha la iskugu yimaada maya diinteen islaamka seef qaatica bay ku goysaa waa la kala jaraa maya baa la leeya hadduu shirki yahay bannaanka ka istaag weeyaan wkaana almushrikuuna xariisiina cala xasmi اlkhilaafi aaminiina ma rajaahu cutbat bnu rabiica wakaana almushrikuuna mushrikiintii waxay ahaayeen xariisiina kuwa ku dadaalo calaa xasmi khilaafka soo afjaridiisa lasoo afjaro goyntiisa in la gooyo kuwa ku dadaalaya bay ahay yacni wax arrintiibaa dhibtay kala qaybsankaan oo tawxiid iyo shirki lagu qaybsamay baa dhibayso marka waxay rabaan arrintaa inay iska soo xiraan baabkeeda ay gooyaan bay doonayaan soo afjaraan bay rabaan aaminiina ayagoo rajo ka qabo oo yacni didiilanayo maa rajaahu wixii uu doonayey cutbat bnu rabiica cutbat bnu rabiica wixi uu rajaynayoo doonayey ayagoo ididiilanaya oo rajo ka qabaahi ayay inay khilaafkii soo afjaraan bay doonayeen wy fa abdow marka waxay muujiyeen oo bannaanka soo dhigeen ay daahiriyeen masiidan min atanaazul iyo maaragtay ka harid wixii ay wateen in badan oo ka mida ah ayay daahiriyeen tanaasulaad badan inay la yimaadaan wax badan inay ka haraan oo ayagu ay doonayeen shalay ku dheganaayeen inay ka tanaasulaan bay doonayeen wamaaluu marka waxay u leexdeen wamaaluu ay u leexdaan ilaa qabuuli maa shay aqbalkii yacriduhu rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alla uu soo bandhigayo waxa uu rasuulku soo bandhigayo inay maaragtay aqbalaanna way u leexdeenoo xaggiisa u jeesteen walaakin haba aqbaleen laakiin shuruud bay wataan ishtaraduu waxay shardi ka dhigeen oy xireen bacda altacdiili waaltabdiili bacd tacdiili wax ka badbedelid qaarkeed iyo watabdiili isagoo dhanba in la bedelo labadaas bay soo bandhigeen qur-aankii waa aqbalaynaa yani maarata laakiin tacdiil ku sameeyo tacdiilka waxaa la yidhahdaa shayga inuu aqbali karo alxadfu waalidaafa yani waxna in laga goyn waxna lagu dari karo tacdiilka kaasaa la yidhahda tadiilkana waa isagoo dhan in la bedelo arintaas fii maa shaygii uuxiya ilayhi nabiga loo soo waxyooday in wax laga badbedelo ama wax lagu daro arintaas baanu doonaynaaye noo yeel waanu qaadanaynaa bay yidhahdeen faqaaluu markaas waxay yidhaahdeen i'ti biqur'aanin hayri haada aw badilhu yani aayadda fi suurati yunis ku jirta allah wuxuu leey waida tutla calayhim aayaatuna bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqa'a na'ti biqur'aanin hayri hada aw badilhu waidaa tutla haddii la ahriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadaheena haddii lagu ahriyo mushrikiintii bayinaatin xaala kowniha bayinaatin aayaadkii kuwa cadcad ay yihiin bay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan laa yarjuuna liqaa'anaa la kulankeenna oo qiyaamo ah ina nala kulmayaan aan rajada ka qabin oonan aaminsanayn kuwaas baa waxay yidhaahdaan i'ti biqur'aanin qur'aan la imow oo hayri haada kan aan ahayn midkan tawxiidka ka hadlayo waxa weyaan iska dhaa faraha ka qaad mid kale keenso yani kaana inuu nebigu qur-aanka isagu kale ayay ka dhigayaan aw amase badilhu badalo wax kale ku badel yani maarata wax ka badbedel tabdiilii taqyiir ku samee waa tacdiilkii wey wax ku samee bay yidhahdeen faamarahu allahu tacaala allah baa marka wuxuu amray aayadda qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii in attabicu ila maa yuuxaa ilaya inii ahaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin caiim qul waxaa tiraa nabiylahi muxamedo maa yakuunu lii aniga iima ahaanin wey wax iga ansaxayana ma aha maa ymbaii wax suuragal igama aha wey an ubadilahu qur-aankan inaan badalo min tilqaa'i nafsii naftayda xaggeeda inaan ka bedelo waxaan anigu leeyahay ma aha waa wax rabbi soo dejiyey subxaana wa tacaala shay aan wax ku darsan karaahi ma aha ama aan wax ka goyn karo min tilqaa'i nafsii naftayda xaggeeda waxba kama mid aan yani maarata inaan ka bedelo suuragal iima aha weeyaan in attabicu maa attabicu raaci maayo ilaa maa shay mooye yuuxa ilaya aniga liii wayoodo wixii liii waxyoodaan raacaa kaas umbaan idiin soo gudbina anigana idiin sheegi weya innii aniga ahaafu waan baqi in casaytu rabbii sidaa ilaah baan leeyahay haddaan rabbigayga ku caasiyo oo waxaad sheegaysaan aan idinku waafaqo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan ka baqi maaliku cadiimin weyn oo yowm alqiyaama la yidhaahdo yowm albaci wannushuur cadaabkiisaas ayaan ka cabsanayaa naarta ilaahay baan ka baqi weeyaan wanabbahahu allahu allah wuxuu ku baraarujiyey nebiga arintaa weyninkeeda ayuu ku baraarujiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi macnaha haddou warkaa in yar u leexdo wey in yar wax ay wataan haddou wax yar ou qalbigiisa u janjeersado weyninkeeda arintaas iyo cadaabka qabsan lahaa ayuu rabbi baraarujiyey buu ka wadaa wey faqaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi wa huwa allah isagoo yadkuru yani xusuusinayo ama sheegayo bacda maa daara wixii wareegay fii khaladi nabiyi sal llahu calayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam yani naftiisa wixii ku wareega ayadoo maaragta wixii ku wareegayo min alkhawaairi waxyaalaha ku soo dhacdhaca nafta ah oo haddayba jiri lahayd waxaa nafta wax yar ku soo dhaco alkhalad waxaa layidhaahdaa waalbaalu wannafsu baa layidhahdaa naftaada waxa ku soo dhacdhacayo oo khawaatirta ah yani maaragtay asagoo nebigu u sheegayo ku baraarujinaya allah yaa wuxuu yidhi xowla dalika arrintaa gaararkeedaba wuxuu ku yidhi fii suurati lisraa wain kaaduu layaftinuunaka can ladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna hayra waidan lattakhaduuka khaliila wlowlaa an abbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira wuxuu allah leeyahay wain kaaduu wainahu shaniye kaaduu waxay sigeen kuwii mushrikiinta ah layaftinuunaka inay ku fitneeyaan can ladii qur'aanka inay kaa fitneeyaan owxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga nabi maxamed aan kuu soo waxyoonnay inay adig kaa fitneeyaan markay ku leeyihiin i'ti biqur'aanin hayri haada ow badilhu markay ku leeyihiin inay qur'aankii aan kuu waxyoonnay ay abuurato inaad been abuurato calaynaa annaga hayrahu qur'aankaas waxaan ahayn inaad nagu been abuurato waxaanan annaga oranin inaad jeebkaada inta ka samaysato aad tidhaahda ilaahay baa yidhi ayay rabaan inay saa kuu fitneeyaan wey waidan ay low facalta daalika wey haddaad arrintaa yeesho ood ka aqbashaahi ood ka aqbali lahayd wey latakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khaliila wadaay bay kaa dhigan lahay saaxiib bay kaa samaysan lahayd haddaa u yeeli lahayd oo qur'aankan wax un ku darsan lahayd ama wax un u jilcin lahayd oo tawxiidka ka tanaasuli lahayd saaxiibbay kaa dhigan lahaayeen walowlaa an abbatnaaka inaanu anagu ku sugnay haddii lala yaho cala aanu kugu sugnay wey xaqa inaan kugu sugnay nabiyulaahi muxamedow oo tawxiidka aan kugu sugnay haddaynan jiri lahayn laqad kidta waxaad sigi lahayd tarkanu inaad leexato ood iilato ilayhi mushrikiintii xaggoodii shay-an qaliilan wax yar inaad u iilato ayaa dhici lahayd weeyaan in yar baad u leexan lahayd haddii aanan annagu ku sugi lahayn oo xaqaa ilaahay uusan n kugu sugi lahayn in yar baad u leexan lahayd haddii aad leexata marka idan low rakanta ilayhim shayan qaliila in yar haddaad u leexan lahayd la adaqnaaka waanu ku dhadhansiin lahayn nabiyulaahi maxamedow dicfa alxayaati ay dicfa cadaabi alxayaati yacni nolosha cadaabkeeda labalaabkeed ayaanu ku dhadhansiin lahay wy cadaabka adduunka dhexdiisa baan cadaab labalaaba baan ku siin lahay wy wa dicfa almamaati ay dicfa cadaabi almamaati dhimashada oo aakhare ahna cadaabkeedii labalaabkiis baanu ku siin lahay ayaan ku dhadhansiin lahay wy macnaha waxa weeye adduunkana dadka la cadaabo cadaabkooda laba jibbaaraan ku siin lahay aakharana laba jibaar baan ku siin lahay w saasaan ku dhadhansiina cadaab noocaasaan kugu cadaabi lahayn haddii in yar aad u leexan lahayd weya uma markaa kabacdina markaan cadaabkaas ku cadaabno oo adduunkana lagugu cadaabo ah, cadaab dicfayn ah aakharana laguu labalaabo laa tajidu heli maysid laka ay linafsika naftaada u heli maysid nasiiran mid gargaaro oo calayna annaga dushana noogu kaa gargaaro arki maysid cid kuu gargaartaahi heli maysid ilaahay agtiisa noogu kaa gargaarto cadaabka kaa qabataa ma arkaysid wey hadalkaa tahdiidka ah ayaa nabilaahi maxamed ilaahay ku yidhi maxay daliil u tahay marka aayaddaasi waxay aayaddaas sariix ku tahay biannahu sal allahu calayhi waalih wasalam lam yarkan walaa qaaraba ilayhim shayan qaliila wax yarna inuusan qalbigiisa mayl yar uusan jirin iyo rukuun yaroo leexasho yar inuusan u leexanin xaggoodii ay tusaysaa weyaan maxaa yeele ilaah ma cadaabin waa nacmaystay wey barwaaqu ku noolaa nabilahi maxamed iimaan iyo sugitaan ilaahay uu sugay buu ku noolaa weye wbihada lmowqifi taa markii haddana ay socon weyday oo ah qur-aankii waa raacaynaaye wax u badbedel ay suroobi weyday bay mid saddexaad haddana ay la imaanayaan wabihada lmawqifi wabihaadihi almawaaqifi meelahaas arrimahaas mawaaqiftaas alsaarimati ee alqaaicati ahoo go'an yaa tabayana waxa u muuqday yacni mawaaqifta adag oo go'ana nebigu istaagayay tii horuu ka diiday tanna waa ka diiday tabayana lilmushrikiina mushrikiintii marka waxaa u muuqday markay arrimahaas arkeen go'aanka adag uu nabigu qaadanaya calayhi salaatu wasalaam ana nabiya sal allahu calayh ali wasalam nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu inuu yahay qaa'imun mid u taagan bidacwati ila ddiini diin inuu dadka ugu yeero towxiid inuu dadka ugu yeero mid u taagan inuu yahay bay garteen walaysa bitaajirin nin ganacsado ahoo ma inuusan ahayn xataa yaqbala ilaa ou aqbalo almusaawamata watanaasula fi amani gorgorada gorgoro iyo tanaasul xagga maaragtay shayga tamanka la kala gadanaya ku gorgortankeeda mid aqbalaahi inuusan ahayn laanna qofka taajirka waad ogtihiin haddaa ganacsado tahay shayga aad iibsanayso waa lagaala gorgortami tanantii waad ku gorgortamaysaa meeshii aad markii hore sheegtay intaasuu joogaa boqol buu ii joogaa markaad tiraahdo oo qofkii kaa iibsanaya oo ku yidhahdo maya waxaan ku siinayaa siddeetan waxaad dhici karta inaad tiraahda haye sagaashan baan kaa siini oo hoos soo degto tanaasul aad samayso gorgoraa la yidhaahdaa iyo tanaasul buu samayn ilaa markii dambe meel iskugu yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam inuusan arrintiisa taajir oo gorgoro aqbala inuusan ahayn ayaa u caddaatay ee nin diin iyo mabda iyo caqiido saxiixa dadka ugu yeerayo rasuul ugu yeerayo inuu yahay ayaa yani maaragtay u caddaatay u daahirtay weyaan fa araaduu marka waxay dooneen markay taa arkeen alta'kuda inay xaqiiqsadaan min dalika arrinka inay xaqiiqsadaan can ariiqin ukhra yacni inuu nebigu diin u yeerayo oo arrinkani ay diin tahay bay waxay rabaan jiho kale inay kasoo soo xaqiiqsadaan bay rabaan markaasi fa arsaluu waxay direen ilaa yahuudin yahuudii bay dad u direen yasaluunahum ayagoo weydiinayo can amri nabiyi sala allahu calayh wasalam war idinka ahlukitaabahee idinka ahlu kitaabahe nooga warrama yacni moxamed nooga warrama bay yidhahdeen nebiga xaalkiisa nooga warrama yuhuuddii marka way soo jawaabeen dadkii ay u direen ayay jawaab soo siiyeen fa qaalat lahum axbaaru lyahuudi yuhuudda waxay ku yidhaahdeen dadkii u tegayoo quraysh ka socday saluuhu muxamed weydiiya can alaain saddex arrimood weydiiya fain ahbara haddii uu sheego saddexdaa arrimood ou warramo u sheego fa huwa nabiyun mursalun waa nin yani nebi loo waxyooday oo mursalahoo la diray wey sidaas ku ogaada wailaa haddausan warraminoo saddexdaa arrimood usan aad weydiiseen ousan idinkaga jawaabin fa huwa mutaqawilun waa mid ilaahay orah ku samaystay waa mid ilaahay yani wuxuusan allah oranin ku sheegtay ku been abuurtay weye mutaqawil cala allah waa mid ilaahay ku been abuurtay buu odhanaya saas ogaada bay yidhahdeen saddexdii arrimood bay marka sheegeen waa maxay saddexda arrimood weydiiye yidhaahdeen saluuhu can fityatin dahabuu fi dahri lwal ma kaana amruhu saluuhu weydiiya muxamed can fityatin dhallinyaro weydiiya dahabuu tagay fi dahri lwali zamankii hore dhallinyaro tagtay bal weydiiya maa kaana amruhum arrinkoodu muxuu ahaa bal taa su'aala buy fa inna lahum dhallinyaradaas waagii hore jirtay waxay leeyihiin waxay lahaayeen xadiian war oo cajiiban la yaab leh ayay lahaayeene taa fityadaas marka waxay u jeedaan oo hadda ka hor tegay waa asxaabulkahfi wey asxaabulkahfi bay leeyihiin weydiiya xaalkoodii shanigoodii waa mida ilaahay fii suurat lkahfi uu ku soo dejiye leeyahay am xasibta ana asxaaba alkahfi waalraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba id awa alfityatu ila lkahfi ila akhir alaayaat waad ogtihiin fityadaasaa laga hadlaya taab bay dhaheen kan labaad wasaluuhu muxamed weydiiya can rajulin nin weydiiya ninka oo tawaafin wareegid badan oo dhulka wareegay ardada ilaahay tawaafay meel walba tegay xataa balaqa ilaa uu gaaro xataa balaqa ilaa uu eh, rajulkaasoo balaqa gaaro mashaariqa alardi wa maqaaribaha mashaariqa alardi ardada yacni barigeeda gaaray iyo qorax ka soo baxdeedii wa maqaaribahaa galbeedkeedii iyo qoraxo dhaceedii gaaray ninkaana weydiiya maa kaana naba'uhu warkiisu muxuu ahaa yani shanigii xaalkiisu ahbaartiisu qisadiisu maxay ahayd maxamed weydiiye bay yidhaah ninka marka tawaafka ah ay weydiinayaan oo laleeyahay warkiisa weydiiyo marna mashriq alardi tegay marna maqrib alardi tegay xaalkiisu muxuu yahayna waa dulqarnaynay u jeedaan ayadana ilahay fii suurat lkaafi wuu kaga warramay wayas'aluunaka can dilqarnayni qul saatluu calaykum minhu dikraa aayadahaasaa looga hadlay dulqarnayn bay ku weydiinayaan waa ladagaaga warrami doonaabe waa ladinku dul ahrin doonaa midda saddexaad waxa weeye wasaluuhu weydiiya bay yidhaahdeen maxamed weydiiya can ruuxi ruuxdan bani aadamka ku jirto ama xayawaanaadka ku jirto waxa ay tahay weydiiya maa hiya ruuxdu maxay tahay ruuxda lafteeda xaqiiqadeeda iyo maahiyadeeda maxay tahay bal su'aala saddexdaa arrimood buu isoo dhiibay dhallinyaradaa warkoodi weydiiya ninkaas tawaafka ahna warkiis weydiiya ruuxdana bal weydiiya oo bani aadamka iyo makhluuqaadka xayawaanaadka ku jirto hala weydiiyo weyaan marka arintii markay u soo sheegeen fasa'alat cudamaau qurayshin rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalam can dalika fasa'alat waxay su'aashay cudamaau qurayshin qoraysh odayaasheedii ayaa rasuul allahi rasuulkii alle sal allahu alayh ali wasalam ayay weydiiyeen can dalika saddexdaa arrimood bay su'aaleen markay nebiga weydiiyeenna fa nasla suurat lkahfi suurat lkahfi baa soo degtay fiiha ayada uu dhexdeeda ku sugan yahay qisatu ulaa'ika alfitya dhallinyaradaas qisadoodii iyo warkoodii suurat lkahfi ayadoo ay dhexdeeda ku sugan tahay buu rabbi soo dejiyey wahum fityadaasina asxaabu lkahfi wey waa nimanka asxaabulkahfiga la yidhaahdo oo ummadihii hore ahaa qur-aankana suuradda looga warramay weeyaan wa qisatu dalika arajuli ninkaas qisadiisii ay dhexdeeda ku sugan tahay suuraddii weeyaan yacni fiiha qisatu dalika arajuli ninka qisadiisii altawaafi oo wareegka badan oo ardada wareegayna qisadiisii ay ku sugan tahay wa huwa dulqarnayn ninka dulqarnayn la yidhaahdo weeyaan ayadana ay ku sugan tahay suurat lkahfi wuu ilahay kusoo sheega wey wanazla fi suurati lisra suuratu israana dhexdeeda waxaa ku soo degay alraddu calaa su'aalihim can iruuxi weydiintoodii ay weydiinayaan ruuxa ruuxda ay weydiinayaan radinteedii la radiyo suuratulisraa bay kusoo degtay oo cilmigeedii laiska anfiyo weeyaan markaasuu wahuwa qowluhu tacaala alla hadalkiisii weeye uu yidhi wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan nabiylahi muxamadow can ruuxi ruuxday wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa alruuxu ruuxda min mri rabbii rabbigayga arrimihiisa sirta uu rabbi leeyahay bay ka mid yihiin wamaa uutiitum idinka laydima siinin min alcilmi xagga ogaanshaha oo ruuxda la ogaado cilmi loo yeeshana ilaa qaliilan wax yar mooye wax kale laydinkama siinin cilmigaba waa in yar bay bani aadamkaba cilmi haystaan sirta markii ilaahay uu leeyahay ma ogaan karaan bani aadamkan yani ruuxdan ilaahay uu abuuro waa arrin ilaahay leeyahay waana sir wey ila yomina haada oo la yidhaahdo caalamku waa hormareen oo xagga cilmiga ku hormareen xaqiiqat ruux waxay tahay wax soo saari karaaha ma jiro wey qofka bani aadamka waa ujeedaa waa kaamil weeye halkaasu waa dhammaystiraya xarakaad buu leeyahay isagoon waxba ka maqnayn oo xubnihiisii oo dhan u dhan yihiin iyo haddana markii sirtaa laga siibto halkaasuu yaalla ma dhaqdhaqaaqayo waa wey halkaasuu yaalla wax ka maqan male hal xubinoo ka maqan lama arko laakiin sirtii ku jirta umbaa lagala baxay maxay tahay xaqiiqadeeda allahum baa garanay subxaana wa tacaala marka yahuuddu way ogaayeen inuusan yani ruuxa nebi maxamed uusan ka jawaabi karaynin maadaama sir ilaahay ay tahay sidaa darteed bay rabeen inuu isku takallufo oo markaa inta waxaan jirin uu sheego loo yidhaahdo moxamed marka waa mutaqawil cala allah allow ku been abuurtay in la yidhaahda bay doonayeen wey marka wamaa uutiitum laydima siinin min alcilmi cilmiga ilaa qaliilan in yar mooye wax kale laydinkama siinin weyan wa kaana hada alihtibaaru imtixaankaas oo nabilaahi moxamed la imtixaanay ayaa wuxuu ahaa yakfii mid ku filan likhtinaaci qurayshin quraysh qancinteedii bianna muxammadan nabi muxamed sal llahu calayh waali wasalam rasuulun inuu yahay rasuulka oo xaqan rasuulun inuu yahay xaqan xaqnimo inuu rasuul u yahay taabaaba ugu filnayd wey imtixaankaas markii ay saddexdii arrimoodii ka soo qaadeen oo ilaahay qur'aan ku soo dejiyey saddexdiiba oo saddexdoodii laba ka midana loo faahfaahiyey qisadoodii sida dulqarnayn iyo asxaabulkahfigii midna la yidhi waa sir ilaahay u gooniyo hoj khalqigu shaqo kuma laha oo xaqiiqadeedii ay ogaadeen ayadaa ugu filnayd inay ka qancaan nebigu inuu rasuul ilaahay yahay laakiin ma ka qancin wey low araadu lxaqa hadday xaq kuwa doona yihiin taasa ugu filnayd wey wa kaana hada alihtibaaru imtixaanka alikhtibaar waa imtixaan imtixaankaas nabiga ay imtixaaneen baa yakfii wuxuu ahaa mid ku filan liiqtinaaci qurayshin quraysh qancinteeda taasaa ku filnay bianna muxamadan nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam laga qanciyo ay ka qancaan inuu yahay rasuulun rasuul inuu yahay rasuul inuu yahay xaqan dhabnimo inuu u yahay rasuul low araadu lxaqa hadday kuwa xaq doona yihiin kuwa xaq doonaya haddii ay ahaan lahaayeen taaba ku filnaan lahayd walaakiinse abaaalimuuna kuwii mushrikiinta ahaa way diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye gaalnimo aad u tiro badan mooye wax kale waa ay diideen weyaan taana waa midii saddexaad wey waxba kuma ayan qaadanin mid afraad bay la imaanayaan wakaannahum waxaabaad moodaa lama ittadaxat markay u cadaatay lahum mushrikiintii alxaqaa'iqu xaqiiqooyinkii markay u caddaadeen watabayana lahum alxaqu xaqiina ou u muuqday oo u daahiray waxaad moodaa abdow inay muujiyeen yani daahiriyeen haddana bacda almuruunati xoogaa dabacsanaan almuruuna dabacsanaan inay muujiyeen yaad moodaan faqad abdow waxay daahiriyeenay muujiyeen isticdaadahum diyaargarowgooda inay diyaar u yihiin listimaaci maa shay dhagaysigii yaquuluhu nabiyu sal allahu alayh wasalam calayhi ayaga oo ku oranaya nabiga calayhi salaatu wasalaam yastajiibuuna ayagoo ajiibayo aqbalayo yani ajiibayo wayaqbaluunahu aqbalayo durbadiiba ay ajiibayaan oo ay aqbalayaan walaakiinse ishtarauu waxay shardiyeen waa kaa yeelanaa wy wixii aatiba diyaaran la nahay inaanu kaa aqbalne shardigaan adna naga aqbal walaakin ishtarauu waxay shardiyeen an yukhasasa lahum in loo gooni yeelo majlisun majlis ay ayagu leeyihiin oo laa yaxduruhu uusan imaanaynin ducafaau lmuslimiina muslimiinta kuwooda taagta daran aysan imaanaynin kuwa daciifka ah ay iska soo jirse gooniya keligood bay rabaan wahum kuwaasuna waa kuwe ducafada ay muslimiinta sheegayaan alcabiidu kuwii addoommada ahaa wlmasaakiinu dadkii masaakiinta ahaa aladiina sabaquu ila lislaami kuwaasoo ahaa kuwa islaamnimada usoo hormaray ahaa weeye wadalika arinkaas lianna haulaai lkufaara gaaladaasi arrinku waxa weeye gaaladaasi alladiina kuwii talabuu bidalika majliska goonida ah in loo sameeyo dalbay kaanuu waxay ahaayeen saadaati makkata wa ashraafaha saadaati makka maka madaxdeedii bay ahaayeen sayidyaashoodii wa ashraaf ahaa boqowdoodii oo maarata laga dambeeyey ayay ahaayeen sidaa darteed fa abow waxay diideen wastankafuu ay iska weynayeen ay ka shiiqeen wey yani waa ay diideen wey an yajlisuu inay la fariistaan inay fadhiistaan maca haulaai lmasaakiin masaakiinta la jirkooda inay fadhiistaan alladiina masaakiintii kaanuu ahaa asxaaba aliimaani waaltaqwa dadkii ahlu iimaanka ahaa iimaanka ahalka u ahaa alla kacabsiga ahalka u ahaa oo iimaanka islaamnimada kusoo hormaray inay la fadhiistaan bay iska weyneeyeenoo istinkaafi ka muujiyeen iyo diiddo ayay la yimaadeen wey marka nebigu waxay yidhaahdeen kuwaasna gooni u qaabil annagana jalse khaasa noo samee hanugu dhexdarin maadaama odayaashii aan nahay iyo duqowdii aan nahay yaanan isdhex fadhiisanin annaga iyo dadka masaakiinta ah wuxuu leeyahy marka shiikha nebiga xoogaa waxaad moodaaba inuu rajo muujiyey oo arinta inuu ka aqbalo ayba qalbigiisu kusoo degdegtay wakaana nabiya sal llahu calayh wasalam nebigaba waxaad moodaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi raqiba inuu jeclaaday fi stijaabati matlabihim waxa ay dalbayaan oo haadaa kan ah ajiibidiisii bacda arahbati doonis ama jacaylka qaar ka mida ah. xoogaa inuuba ka aqbalay maqsadkiisa marka ma ahan wax kale iyo dan kaleu ku leeyahaye rajaaa an yuminuu bihi rajaaa an yuminuu inay rumeeyaan rajo laga qabo bihi yani nebiga ay rumeeyaan nebinimadiisa oo diinka ay qaataan rajo uu ka qaba daraaddeed buu sidaa xoogaa ugu tanaasulay war marba hadday odayaashii ay leeyihiin waa aqbalaynaa tawxiidkii iyo xaqii baan qaadanayna laakiin dadkan masaakiinta ha nagu dhex darin amaad ka yeeshaa amaad ka yeeshaa oo majlis goonihii u samaysaa maxaa yeelay nimankan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa qoladii hortaagnayd wey nebigay hortaagnayd albaab bay ku ahaayeen dacwadiisu in ay dadka gaarto dadkii ka hortaagnaayo iridda ku noqday gidaarka ayagay ahaayeen haddii marka dadkii ay yimaadeen oo la arko ayagoo nebigii diinkii ka qaadanayo wuxuu istusay nebiga calayhi salaatu wasalaam in dad badan marka ay rumayn doonaan odayaasha hadday yimaadaan dhibna aysan lahayn in dadka masaakiintaana majlis gooni loo sameeyo iyadoo aan la tanqiisinaynin kuwaana majlis gooniya loo sameeyo xoogaagaas ayaa nebiga qalbigiisa waxayr usoo degdegtay oo rajo uu ka qabay maqsadkaasna dhantaa weyna uu ka lahaa fanahaahu allahu can dalik ilaahay baa ka reeba arrintaas fanahaahu allahu nabiga calayhi salaatu wasalaam allah ka reebay can dalika arrinkaasu ka joojiyey waanzala qowlahu allah hadalkiisana waa uu soo dejiyo wuxuu yidhi aayadda suurat alancaam ku jirto walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhahu maa calayka min xisaabihim min shay wamaa min xisaabika calayhi min shay fatadrudahum fatakuuna min alaalimiin walaa tadrud ha cayrinin aladiina kuwii yadcuuna rabbahum rabbigooda baryayoo caabuday bilkhadaati aroortii iyo walcashiyi galabtiiba kuwa rabbigooda caabudaa majliskaad ha ka cayrinin ayagoo yuriiduuna kuwa doonaya ah wajhahu alla wejigiisa dalbayo ilaahay wejigiisii dalbayo oo maqsad kale aanan lahayn ilaahay caabudaya marna dadka ha cayrin masaakiinta ah maa calayka adiga dushaada ma aha min xisaabihim xisaabintooda min shayin adiga dushaad wax kaa saaran male adimaa xisaabinayo addoommo kuu yihiin maya wax kaa gala lama arka wey wamaa min xisaabika adiga xisaabtaada lagu xisaabiyana calayhim kuwa muslimiintu aad ceyrinayso ducafadaihi min shayin waxba maaragtay kama saarna weya adigana cida ku xisaabsan maayaan oo adiga xisaabtaada ayaga looma dirin adigana xisaabtoodii laguma dirine ha cayrinin oo kolka fatadrudahu laa tadrud ha cayrinin oo fatadrudahu marka aad cayriso oo warka odayaasha intaad maqasho muslimiintii masaakiintii aad cayriso fatakuuna aad ahaato min aalimiin kuwa aalimiinta ahoo dulmiga la yimid mid kamida aad noqoto markaas waa loo diiday nabiga caleyhi salaatu wasalaam masaakiintaadaas ku sabir baa la odhanay fii suurati lkahfi iyo aayadda kale ku jirtaa laleeyahay ayaga bas sabir kuwana faraha ka qaad allah uu leeyahay wabir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilhadaati wlcashiy yuriiduuna wajhahu wlaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati dunya wlaa tutic man akhfalna qalbah can dikrina wtabac hawaahu wakana mruhu furuta dadkaas marna ha adeecin faraha ka qaad dadkan masaakiinta isbir nafsaka macahum yani naftaada ku xabis ayaga la joog dadka masaakiinta waxay leeyihiin yani dad masaakiin ahoo dacafo ahoo addoommo ahaan jirayo maaragtay waa soo dhididayaanoo waa shiirayaanoo lama fadhiisan karnooo kuwaa shiiraya la dhex fadhi baa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwaas ku dhex jirbaadaya dacafadaada masaakiintaada la soo soco ayagana faraha ka qaad walaa tutic man akhfalnaa qalbahu can dikrina qof aan qalbigiisa ka xirnay dikrigii warkiisa ha ateecin baa la leeyahay الاستعجال بالعذاب هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد